بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى ونكب الله بين آيات تبني اللح إلى آيات لواتن يسرع وسورة آل عمران الذين يقولون آيات ظهر يكون عنده qul waxaa tidhaa nabiyullaahi maxamedow aw unabiukum ma idinka waramaa bikhayrin ku ka qaybban midaalkumkaa ah. waxaa la idiin qurxiye shahawaadka ah ee xoolaha faraha badan iyo dumarka iyo dahabka iyo nicmooleyda wax ka khayr badan ma idiin sheegaa liladiina waa kan wixii ka khayr badnaa liladiina kuwii waxaa u sugnaaday itaqow alla caabuday oo rabbi ka janaatun jannooyin tajri ay soconayso min tatiha min taxti ashjaariha wa qusuurihaa daaraheeda iyo geedaheeda hoostooda alanhaaru waadiyaal togag khaalidiina way ku waari fiihaa dhexdeeda iyo waaswaajun xaasas muaharatun oo la ahiray oo kuwo bani aadamih iyo xuurulciintiiba iyo waridwaanu raadi ahaansho oo min allahi alle xaggiisa kaado allah raalli uga noqday nicmadan ay ku jiraan wallaahu allana basiiru wuu arkaa bilcibaadi waxay samaynayaan oo dhan kuwaasi waa kuwa mutaqiintii ee khayrka alihi aladiina kuwa wey kuwa mutaqiintii waxaa weeye aladiina kuwa yaquuluuna yidhaahda rabbanaa rabbigayow yani kuwa allahooda baryay ka dhigan tahay rabbanaa rabbigayow inanaa anagu aamanaa waan rumaynay fakfir lanaa noo dhaaf dunuubanaa dambiyaalkayaga cadaaba naari naarta cadaabkeeda naga ilaali asaabiriina kuwa sabra weeye kuwaas asaabiriina cala aaca asaabiriina cala albala asaabiriina can ilmacsiya wasaadiqiina kuwa runta sheegi weye qowl iyo ficilba iimaankooda runta ka sheegi weeye iyo walqaanitiina kuwa mudiiciinta oo alla adeecay walmunfiqiina kuwa waxbixiyo weeyo deeqsiyaalka ahoo hoolaha sadaqaysta wlmustakfiriina kuwa qufraan dalba weye bilasxaari suxuurtii ama hiraabtii marka kuwaasi iimaankooday ku tawasuleen tawasulku wuu fara badan yahay iimaankaad ku tawasul iimaankooda ku ilahu muminiin baa nahay noo gargaar bay leeyihi camalkaaga saalixaad ku tawasuli ilahu dartaa baan u tukaday waxaad ku tawasuli asmaada alleh yaa allah baad ku tawasuli waxaad ku tawasuli miskiinnimadaada ilahu miskiin baanahay aada ku tawasuli eh, eh, eh, ilaahu miskiin baan ahay iyo wax alla wixii aada haysaad ku tawasuli tawasulka dadka lagu tawasulo qofka kula jooga ee saalixa ah, ii ducee baad dhihi kartaa adiga ilaahay noo bari baad dhihi kartaa tawasulku waa sidaa marka dadka muminiinta ah ee janaatun tajri min taxtiha lanaaru helaya waxaa weeye aladiina kuwa yaquuluuna yidhaahdaa rabbanaa rabbiga aamanaa rumaynaye rabbanaa rabbigayo inanaa anagu aamanaa waan rumaynay natawasalu ilayka biiimaanina fakfir lanaa allow noo dhaaf dunuubanaa dembiyaalka iyaga noo dhaaf waqinaa allow naga ilaali cadaaba naari naarta cadaabkeeda duco kasta oo qur-aanka ku jirta rabbi bay ku bilaabataa inta la ogyahay asaabiriina kuwii horaa laga bedeli asaabiriina kuwa sabray wey balaayada ku sabray daacada ku sabray maanta ka sabray wsaadiqiina kuwa run sheegi wey qowlan wa ficlan oo qowlkooda iyo ficilkooda isu waafaqo wlqaalidiina kuwa mudiiciintaoo alla adeecay wey wlmunfiqiina kuwa waxbixiyo wey kulli mafcuulkii baa go-an wlmustakfiriina kuwa qufraan dalba weeye bilasxaari suxuurtii waktigaas suxuurta xadiid baa jira uu nabigu cabiray yanzil llaahu nabigaa sidaa cabira anigu meli nabigaa yidhi allah baa habeenka niskiisa dambe soo soo degiddaa inagu ma naqaan wax alla waxay tahay ma naqaan markaasuu alla dhihi wax is ma jiraa oon siiyo wax qufraan dalbi ma jiraa oon u dhaafo marka waktigaa suxuurtaa ka faa'iidayso wey walmustaqfiriin fi lhaari shahid allaahu alle wuxuu og yahay oo caddeeyey annahu alle laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin ilaa huwa isaga mooyaane wlmalaaikatu malaaigtuna way ogyihiin inuu allah keligi yahay waululcilmi cilmiga kuwa u saaxiibka ihna way ogyihiin qaaiman xaaluu alle u qumay maamul ahaan bilqisi si caadilnimo ah waxawey ummadiisa si caadilnimo uu ku maamulaa cidna lama dulmiyo cid dembi ay leedahay ayna lahayn lama saaro cidna khayr ay leedahay lagama joojiyo risqiga wuu caadilnimo falayo gaal ya muslim allah u wada arsaaqaa laa ilaaha illaa huwa alla mooye ilaah kale ma jiro alcasiizu qaalib ah alxakiim alsan waa lagu adkayn ilaahay wuxuu cadaynayaa oo markhaati ka yahay inuu keligii yahay ilah kale jirin malaaigtuna way ogyihiin culimaduna way ogyihin fadiilatan lilculamaa culimada sharaf baa ugu jirta meeshaan allah baa isku cadfay iyo malaa'igtiisii culimadu ciyaar ma aha culimada la sheegayna waxaa waa kuwa sunnada nabiga iyo qur-aanka kariimka ah ku camalfala oo wadadii haya inuu cilmi fara badan yahay waxba shardi maaha waa kuwa camal fale ee alla ka amar qaata ee wadada xaqaayo culimmada waa kuwa hamoodin laysa eh, cilmu bikasrati riwaaya waa nuur qalbiga alla geliyo weeye cilmigu waxaa weeye shahid allah alla wuxuu caddeeyey oo og yahay an laa ilaaha ila allah an laa ilaaha illaa huwa isaga mooye ilaah kale inuuna jirin buu alla ogyahay oo caddeeyeyna wlmalaaikatu malaaigtuna way og yihiin wa ululcilmi cilmiga dadka u saaxiibka ihina way og yihiin qaaiman xaaluhu alla u oo aan cid kale la maamulin bilqisi si caadilnimoah laa ilaaha ilaa xaq lagu caadaaba jiro ilaa huwa waa la soo celiya tii hora lagu adkaynaya alihi alcasiizu qaalibka ahaa cid ka daba shaqayn karta ma jirto alxakiimu oo falsan shay waliba siduu ku habsan yahay u maamula ina diina diinka alla raalli ka yahay cindallaahi alla agtiisa alislaamu islaamka wey diinta uu alla raalliga ka yahay waa islaamka nabiyullahi maxamed lagu soo dejiyey diin kale ma jirto wama ikhtalafa isma khilaafin aladiina kuwii uutul kitaaba kitaabka la siiyey yahuudiya nasaaro ah maa jaa'ahum intuu cilmigu u yimid mooyaane maxaa saa ugu waan baqyan xaasidnimo oo baynahum dhexdooda ah way isxasayaan dadku intaan wali kitaabku u imanin waa isku wada bay oo waa isku wada fikrado dee dadka waxay doonaan iska samaynaya kitaabkii cilmigu markuu u yimaado yo isku khilaafo qaarna way ogolaan qaarna way diidi way marka khilaafku meeluhu ka dhasho haddii wax laguu sheego ha ka boodin hana raacin waxbaa lagu sheego cilmi baa lagu sheegay haka boodino kaas waaba hebel hadhi hana raacinayn ka gungaadho bal waxaan meeshuu sal dhigta iyo meeshuu salka ku hayo gaad marka khilaafka waxaa keenaya wixii loo keenay bayna ka salgaadhaynin way ka boodayaan oo nagala tag bay leeyihiin ina addiina cinda diinta alla raalli ka yahay waa islaamka diinahan kale oo tawreed injiil iyo kuwii ambiyadii lagu soo dejiyey xaq xaq bay beriga ahaayeen hadda ma shaqaynayaan laakiin inaynu aaminaa loo baahan yahay inaynu aamino midda kale wixii diinaha hore ku soo arooray shuruucdaa hore oo sharcigeenu uuna diidinoo la inoo sheego waynu ku camalfalaynaa waa sharci sharcigeenaa sheegay mana diidinoo iska ilaaliya ma dhihin waa sharci hadda gobolkeennan etoobiya waxaa laga helay dad muslimiinho diinaha madax ka ah diinaha hal diina meeshii laga rabaa dad dhowr diinood madax ka ah haddana muslima yaa la ogaaday oo la helay ina diina diinka alla raali ka yahay waa cibaadada ogow diinta la sheegay cibaadada iyo daacada iyo iimaanka alla raali ka yahay alislaam cindallaahi ilaahay agtiisa alislaam weyaan wama khtalafa isma khilaafin aladiina kuwa uutul kitaaba kitaabka la siiyey yahuud iyo nasaara oo nabi muuse iyo nabiyullaahi ciise iyo loogu soo dhiibay ilaa min bacdi maa jaaahum alcilmu intuu cilmigu u yimid mooyaane intaanu cilmigu u imanin dee waxooda iska qasanayeenoo cidibo isma diidanayn baqyan xaasid dartii oo baynahum dhexdooda ay saasam hebel baan raaci maaniyo hebel baa isku meel joogayna saasoo kale waman yakfur qofkii ka gaalooba biaayaatillaahi ilaahay aayadihiisa qofkii ka gaalooba fa ina allaha alla sariicu lxisaab xisaabtiisu waa deg deg muxuu mudan yahay qofkii ayadaha alla ka gaalooba ilaahay si degdeg u ciqaabaya oo adduunkana wuu ku ciqaabi aakhirana waa lagu ciqaabi adduunka walbahaar iyo xusin xataa hadduu xoolo badan leeyahay walbahaar baa deli mar laba raaxo heli marnaba raaxo heli maayo waman yakfur qofkii ka gaalooba hadda dadkao dhani waa sida qof kasta oo sharcigan ku islaam bahaada hadduu doono laa ilaha illa allah ba ha mar hadduuna sharciga islaamka ku camalfalaynin walbahaar baa nafta ka qaadi waa sumcad xumaad dili waa silic buu u dhimanaya bal u fiirso waman yakfur qofkii ka gaalooba biaayaatiillaahi ilaahay aayadihiisa qur-aanka kariimka addiida fa ina allaha alla sariicu lxisaabi xisaabtiisa waa deg deg dhaqso u xisaabaya fain xaajuuka hadday kula murmaan nabiyullaahi maxamedow faqul waxaa tidhaa aslamtu anigu waan hogaansamay ama aslamtu waxaan u khaalis yeeloon u dhiibay wejhi qasadkayga lilaahi alle aniga iyo man itabacani dadka iraacayba aniga dadka iraacay qasadka yadiy niyaga yadu waa xagga alleh qul waxaad ku tidhaa liladiina kuwii utul kitaaba kitaabka la siiyey iyo injiil iyo umiyiina carabta aan waxba qori aqoonin aslamtum ma muslimteen ma hogaansanteen warka waa waa istifhaam laakiin amar bay ka dhigan tahay asil ka dhigan war hogaansame fain aslamuu hadday hogaansamaan oy muslimaan faqad hitado way hanuuneen wadadii xaq ahayd bay ku dhaceen wain tawallow hadday jeesadaanna fa inamaa calayka adi dushaada waxaa ahaa keliya albalaaq gaadhsiintunbaad xilkii adigu kaa dhacay haddii markaad u sheegto ay diidaan adi xilkiiu kaa dhacay fain xaajuuka hadday kula murmaan had jeer way la murmi jireen fain xaajuuka hadday kula murmaan faqul waxaad tidhaa aslamtu anigu horta waxaan u hogaansamay oon u khaalis yeelay wejhii qasadkayga iyo niyadeeda lilaah allaan u khaalis yeelay aniga iyo man itabacni dadka iraacayba waqul waxaad ku tidaa liladiina kuwa uutul kitaaba kitaabka la siiyey iyo walumiyiina kuwaan waxba qor aqooninoo carabta ah a aslamtum ma muslimteen ma isdhiibteen ma hogaansanteen hogaansama bay ka dhigan tahay fain aslamuu hadday hogaansamaan faqad ihtadoo way hanuuneen waa dhab khayr qabayaal weeye wain tawallow hadday jeestaan oo xaqa diidaan fa inamaa calayka adi dushaada waxaa keliya albalaaqu gaadhsiin adiga xilkaa kuma saara xilkii uu kaa dhacay nabigu iimaanka iyo hidaayada inuu dadka qalbiga ugu shubo xilkama saara uguma shubi karo xaquu tusin karaa wuu alla baryi karaa wuu ducayn karaa xaqana wuu sheegi karaa laakiin qalbigooda kuma beeri karo iimaanka kuma beeri karo wallaahu alla basiirun arka wey bilcibaadi adoomaha ilahay arka markii lagu yidhi ilaahay waa caliim addoommaha wuu arkaa camalkaagoo dhan alla u xisaaban yahay shar iyo khayr wax alla waxaad samayso alla waa u diiwaan gashan yahay ina aladiina kuwa yakfuruuna ka gaaloobay biaayaatillaahi ilaahay ayadiisa ka gaaloobay wayaqtuluuna laayey hadda waa mudaaric ficilku laakiin waa xikaayatulxaalo xaaladii berigaa dhacday baa sidii waxa hadda dhacday oo kale laga dhigayaa wayaqtuluuna laayey annabiyiina ambiyada laayey biayri xaqin sabab la-aan ku laayay biayri xaqin xaqdarro ku laayay marka la yidhaah ma jiro nabi xaq lagu dilaayaay waxaa laga hora biayri xaqin biayri sababin sabab la-aan ku laayay wayaqtuluuna aladiina kuwiina laayay yamuruuna amraya bilqisti caadilnimada iyo diinta amraya min anaasi dadka mid a fabashirhum ugu bishaare bicadaabin cadaab aliimin ulimin oo xanoojiya qolada yahuudda maalinta gelinkeedii hore iyo afartan iyo saddexnaba dileen ee banu israail gelinkii hore ilaambiyadoodu way badnayd kulligoodna towreedba inta badan wax ku xukumi jiray kulligoodba injiilo wax yar ka bedeshay mooyaane maalinta niskeedii hore y waxay dileen baa layidhi afartan iyo saddex nabi bay dileen culimadii baa is-abaabusho isu wada timid boqol iyo toddobaatan culimo isu timid oo wacdiday iyagana maalinta gelinkeedii dambay ka takhaluseen baa kuwa noocaasa marka he dee cadaab unbaa mutay inaga hadda hadeena waa sidoo kale dadka culimadii islaamka laaya oo xaqdarada ku laaya cadaabkaanbaa haysta ogo dadka culimada xaqdarada ku laaya ku dhiba ku caaya ku aflagaadeeya yahuudda unbay lamid yihiin ay kaga duwan yihin maaha yahuudnimadiiyo gaalnimada wax loo dhashay in aladiina kuwa yakfuruuna gaaloobay biaayaati illaahi ilaahay aayadihiisa ka gaaloobay waa mudaaric ficilku laakiin waa wax hore wayaqtuluuna laayay annabiyiina ambiyada laayay bikayri xaqin xaqdarre ku laayo sabab la-aan ku dilay wayaqtuluuna laayay aladiina ku yamuruuna amrayay bilqisa caadilnimada oo min annaasi dadka ka mida fabashirhum ugu bishaaree bicadaabin cadaab aliimin mulimin xanuujiya ulaaika kuwa noocaasa aladiina kuway xabidas ay burburtay acmaaluhum acmaashoodii fi dunya addunya walaakhirati aakhariyi adduunba camalkooda u burburay adduunkana waa gaalo oo in la laayo gamta loo joogsado yaa banaanoo fasaxan aakhirana waxba u tari maayo gacan banaan bay ka taagan yihiin waa gablan wey gablan ma maqan waa kuwa ulaaika kuwaasi aladiina kuway xabidad ay burburtay acmaaluhum oo muslim ma aho dil bay ku xukuman yihiin walaakhirati aakhirana way burburto waxba u tari maayaan wamaa lahum uma sugna kuwa noocaasa binaasiriina wax u gargaara allah subxaanau wa taala qiyaamada marka la tago wax u gargaari iyo wax u hadli iyo fidyo midna ma jirta waay adduunkana dil bay ku xukuman yihiin alam tara nabiyullaahi maxamed ma ogaatay oo cilmigaagu ma gaadhay ila ladiina kuwii uutuu la nasiiban qayb min alkitaab yani kitaabka way fahmeen bay ka dhigantaa nasiibku waa fahmi fahmi kitaabkii fahmay kuwaasoo yudcoona loogu yeedhay ilaa kitaabillaahi ilaa kitaabkiisa loogu yeedhay liyaxkuma inuu kitaabku kala xukumo baynahum dhexdooda uma yatawallaa way jeedsadeen fariiqun qeyb oo minhum iyo ka midhi wahum iyaguna mucriduuna way jeedsadeen xaqii yahuuddaa nabiga waxay u sifada adigu nabigii anagu aanu diinta diintayada ku aragnay ee sifadanoo kala ma lahayn bay idhaaheen oo way ogyihiin nabigu inuu xaq yahay waxay dhaheen carab inuu yahay umaanaan malaynayn oo nebi daa-uud baa nagula ballamay bay dhaheen nabinimadu inayna naga wareegeyn markaasuu yidhi war soo qaada tawreed bal sifadayda inaad ku aragtaan tawreedkeena aynu meeshan ku aqrine markaasay diideen ila tawreed hadii la nabiga sifadiisa oo dhaba yaa meesha imanaysa nabigu sanadku dhashay waa sanadka caamulfiil la yidhaah weeye abrahat lashram uu kacbada weeraray bay ahayd maroodigii la fadhiistay waa dulmuxasar meeshan musdelifiyo mina udhaxaysa togaa yar buu la fadhiistay berigaa qofkii jin aragga aha kawdhi faaliyihii kii riyooday kii taariikhda yaqiinay waxay isku waafaqeen nin maxamed la yidhaha towreedda sifadiisii oo kaamila ah yaa ku taalay oo ku qoray inuu saa yahay xataa inuu cabdimualib nabiga awowgii baa maka tegey wuxuu tegey yeman buu tegey nin aqoon-yahana oo waxfaaliyaa wuxuu yidhi wejigaaga waxaa ka muuqda inaad naba dhali doonto yaa ka muuqda marka nabigii sidaas ahaa oo towreed oo dhani wada taariikhdiisa qortay bay diidan yihiin soo keenuu yidhi kitaabka towreed hadday runtiin tahay way diideen alam tara ma ogaatay ila ladiina kuwii uutuu la siiyey nasiiban qayb fahmi ah nasiib fahmi ah min alkitaabi kitaabka kuwaasoo yudcuuna loogu yeedhay ilaa kitaabillahi ilahay kitaabkiisa liyaxkuma inuu kala xukumo baynahum dhexdooda oo waxay isku khilaafsan yihiin uu kitaabku kala xukumo uma yatawallaa way jeedsadeen fariiqun qaybo minhum iyaga kamid ihi wahum curduuna way jeedsadeen wey aad bay u xaqdiidadaasi biannahum bisababi annahum iy qaaluu waxay dhaheen lan tamasana naaru naartuna taaban maysa bay dhaheen ilaa ayaaman maalmo mooye macduudaatin oo tirsan allah wuxuu leeyahay waqarahum waxaa ku kadiyey fii diinihim diintooda waxaa ku kadiyey maa shay kaanu an yaftaruuna kuwii baan abuurta markii la yidhaahdo waxay dhaheen adduunyadu waa toddoba kun oo sano kunkii sanaba hal maalin baana laga cadaab marka maalinba markii eh, toddobada maalmood anagoo weli jahanamo gaadin iyo dhammaan bayni ah, markan waxayhi naxnu abnaaullahi baynihi anagoo abnaaullahi baan nahay marka been abuurkii culimadooda u been abuuratay yay isku haleeyeen hadda ka waran marka hadduu nin wadaadii ku yidhaahdo jannadaad geli ah, iska shaqayso jannadaad geli anaa kuu ballan qaaday jannada haddii far la ii daro maqli jiray haddii far la ii daro waxbaan kaa hadda ka warran haddii ruuxsaa isku haleey waa khatar wey waa bidcada oo kale dadka waxaan diinta islaamka ka mid ahayn dadka bara wey oo ugu sheekeeyo waxa la sheegayo wax meel fog inaga jira ma aha waxaan diin ahayn dadka diin ahaan u aaminsiiye wey waxaan laleeyahay meesha gelaya wey allah wuxuu yidhi daalika xaqdiidadaasi iyo naartaa ay gelayaan xaqdiidnimada waxaa ugu wacan waxbay isku hadlaynayaan biannahum bisababi annahum iyagu qaaluu waxay dhihiin lan tamasana naaru naartuna taaban mayso ilaa ayaaman maalmo macduudaatin oo la tiriyey mooyaane oo kunkii sanaba hal maalinaan nalaga cadaabin kunka toddobada maalmood waxay nagaga dhammaan annagoo weli jahanamo gaadhin waqarahum waxaa ku kadiyey fii diinihim diintooda waxaa ku kadiyey maa shaygii kaanuu an yaftaruuna kuwii been abuurta oo wadaadadoodii baa ku yidhi shacbullahi mukhtaar baynu nahay naartu ina taaban mayso fa kayfa hadaba allahu akbar fakayfa xaalku waa side idaa jamacnaahum markaanu ku ururino liyowmin fii yowmin maalin dhexdeed maalinkaasoo laa rayba shaki fiihi dhexdiisa uuna ahayn wawufiyad loo oofiyo kullu nafsin naf walba maa kastabadu waxay shaqaysatay wahum iyagana laa yudlamuuna la dulmi maayo dembi ayna lahayn dusha laga saari maayo kuwan le shacbullaahi mukhtaar baa nahay oo naartu maalmo kooban bayna taaban xaaladooda siday noqon bay kula tahay markay allah subxaanahu watacaala maalintaa qiyaamaha isugu keeno oo camalkoodii loo soo bandhigo iyagoon dulmi lagu samaynaninoo hal xumaan hoyn iyagu samayna aan dusha laga saarayn ninkii yidhaha shacbullahi mukhtaar baanahay kuwii lahaa oo naarta geli mayna kuwii maalinta qiyaamo waxa yeela maalintaa meel laga noqdo male way dhamaatay wax wali way dhamaatay waa maalintaa ay dhihi doonaan ilaahu nicel ilaahu niceli fa kayfa xaaladdu waa sidee hadda marka yuhuud la hadal hayo innagana waa layna sheegi ogow fakayfa xaaladu waa sida kayfa xaaluhum idaa jamacnaahum markaan soo ururino liyowmin fii yowmin maalin dhexdeed yowmkaasoo laa rayba shaki fiihi fii wuquucihi dhicitaankiisii imaatinkiisa aan shaki ku jirin wawufiyad loo dhammaystira loo oofiyo kullu nafsin naf walba maa kasabad waxay shaqaysatay wahum iyagana laa yudlamuuna la dulmi maayo haka yaab xumaanayna lahayn la saari maayo qul waxaa tidhaa nabiyulaahi maxamedo allaahuma allow maalikalmulki tasarufka kii isagu iska lahaayo waxalla wixii milki gala kii iska lahaayo tuutilmulka boqortooyada iyo wanaagga waad siisaa man tashaau qofkaad doonto watanzicu waad ka siibtaa waad ka qaadaa almulka boqortooyada biman tashaau qofkaad doonto watucizu waad ciziizaa sharaf baad u yeeshaa man tashaau qofkaad doonto watudillu waad dullaysaa man tashaau qofkaad doonto biyadika gacantaadu alkhayr ku jira wax walba adaahay biyadikada hadda anigu aan idhan gacan ku fasiray qur-aankay ku taalla anigu ma hindisin biyadika yo qur-aanku leeyahay marka in af soomaali lagu bedelo biqudratika la yidhah waxba tari mayso ila qur-aanku waa biyadika wey marka tafsiir soomaaliahi oo qudro lagu fasiraa muxuu ka bedeli karaa waa kan way qoran tahay biyadika alkhayr yaddaas alla uu sheegayo inagu ma naqaan waynu rumaynaynaa bas waynu samaynanaa alimaam maali maali binu anas alasbaxi markii la su-aalay istiwaaha carshiga alistiwaau macluum wahuwa lirtifaac walkayfu majhuul farsamada la garan maayo wsu-aalu canhu bidcabuun ha khalqiga ku dah nabiyullahi maxamed muxuu yidhi tafakkaruu fi lkhalqi laa fi lkhaaliq khalqiga fikira oo khaaliqa fikirinoo ilaahay carshiga siduu ku yahay miyuu ku taagan yahay miyuu dheer yahay waa side waxaasoo dhan ha fikirin looma baahnaba marka ducadana waa lagu ducaystaa baa layidhi waa duco lagu ducayso markaad habeenkii soo tooso ducadan ku ducayso qul waxaa tidhaa allaahuma allow maalikaalmulki mulkiga oo dhan tasarufka oo dhan kii lahaayo tuutii waataysaa almulka boqortooyada iyo sharafta man tashaau qofka adoonta sida nabiyullaahi maxamed watarjicu waad siibtaa almulka boqortooyada miman tashaa sida gaaladoo kale watucizu waad sharfisaa waad cizaysaa man tashaa qofkaad doonto watudillu waad dulaysaa man tashaa qofkaad doonto biyadika alkhayru khayrku gacantaada ku jira marka yadoo kale la sheegi tilmaamaysa gacanta ku tilmaamaysa siday tahay baad u sheeg ha ka boodin oo yadan looma jeeda hadhihino ha noqonin mucail yadana jisma u yeelin waa sida teenano waa sidan hadhihin wey nin culimada islaamka kamid ah oo diinta aada uga hadlay oo qarnigii sideedaadaha wuxuu ihi almucaila yacbuduuna cadaman buu ihi mucaila may almujasima yacbuduuna sanaman buu ihi walmucaila yacbuduuna cadaman qolada dee mucailada sifada ilaahay banaanka ka qaaday ilaah meel laba ma joogay kuleeyihin meel walbana haddana wuu joogaa wax la fahmi karaa maxaaba ku kalifa waxa kuwa mujasimadiina ilaahay dadku weegyahayo weji iyo gacmo iyo sidaaso yuu leeyahay bay idhaahdeen maxaaba kuwata istawa cala alcarshi waa siduu yahay allah subxaana watacaala allah wuxuu leeyahay inaka adigu calaa kulli shayin shay la arka kulliga allahayow qulshaasaa la ka horeyse inaka calaa kulli shayin qadiirun waa intanaa nabiga loo afgeliye tuuliju leyla habeenka waad dhexgelisaa allahayow fi nahaari maalinta wa tuuliju nahaara maalintana waad dhexgelisaa fi leyli habeenka wa tukhriju lxaya wax nool baad ka soo saartaa min dhintay watukhriju lmayita wax dhintay baad ka soo saartaa min alxayi wax nool watarzuqu waad arsaaqdaa man tashaau qofkaad doonto biqayri xisaab habeenkii maalinta isdhexgalkooda qeyb habeenka ka mid ayaa maalinta lagu biirin markaase maalintu waxay noqon saddex iyo toban saacadood ilaa shan iyo toban saacadood bay maalintu noqon habeenkuna sagaal saacadoodii wax saasuu noqon haddana maalintaa laga soo qaadiyo habeenkaa lagu biirin tacaadala waysinmi haddana habeenkiibaa dheeraan sanadku waa sidaasuna maruu dheeraada maruu yaraada waa isdhexgelin waa qudrada alleh habeenkii maalintu markay isbedeli inagu ma aragno haddaad intaa taagnaato qoraxda dhowrso habeenkii maalintu markay isbedeli garan maysa say qoraxdu kuugu muuqato baad habeen ku jira sarka ilaah qudradiisa ilaah maamulkiisa weeyaan midda kale tukhrijulxaya min almayyit min alxayi wax nool baad wax mayda ka soo saari ukunta ah, wax nool baad wax mayda ka soo saari bilmata digaagta oo kaliya waxaan dhintay ukun baa ka soo bixi ukun baa ka soo bixi saxaabada qaarkeed waxay ku fasireen qof mumina yaa gaal dhali waa meyd muminkuna waa xayi qof gaalihiina mumin buu dhali waa xay waxaa lamid a ah waxyaabaha firida meeshan lagu beeray ee lafta timirta kale iyo wax baxa oo qoyanoo nool bay dhali waxaa qoyanee noolna firi buu dhali marka ilaah baa qudradiisa waa sida allah wuxuu leeyahay tuuliju leyla habeenka waad dhex gelisaa fi nahaari maalinta wa tuuliju nahaar maalinta waad fi leyli habeenka oo qeyb habeenka kamid a saacada habeen kamid maalinta lagu beerin saacada maalinka kamid habeenka lagu beerin waa ilaha qudradiisa wa tukhriju lxaya ku nool baad ka soo saartaa min almeyti wax dhintay ukuntii yaa wax nooli ka soo baxaya ukuntii meeshantiile firidii la beeray yaa geed baxaya ka soo baxaya watukriju lmeyita meydna waxaad ka soo saartaa min alxayi wax nool yaad meydna ka soo saartaa watarzuqu xayigii waxaa laga soo saari wax dhintay meydkiina wax dhintay buu ka soo baxaya waa isla sidii oo beerta markii la beero iyada qudheedu waxay midhay dhali aan noolayn oon baxaynin watarzuqu waad arsaaqdaa man tashaa qofka ad doonto biqayri xisaab laa yatakid ilmu'minuuna mu'miniintu ka yeelanin alkaafiriina min duuni lmuminiina muminiinta keyrkeed intay muminiinta gooyaan waman yafcal qofkii sameeya daalika sidaa falaysa ma ahani min allaahi alla xaggiis fii shayin shay qiima le xagga alle kama joogo ilaa an tattaquu inaad isku difaacaysaan mooye minhum xaggooda tuqaatan isdifaacid cabsi ina idiin geysa mooyaan aayaddu waxay tilmaamaysa kusoo degtay <clears throat> ninka la yidhaahdo cubaada binu saamit yaa dee waa kii ansaarta iyo yahuuddu isdhex deganaayeen markaa yahuuddu weligeedba dad ku tiirsan yihiin qoloba qolo ansaaray ka tirsanayd cibaada binu saabixu yaa rasuulallah ilaa shan boqoloo nin oo dadka aniga iga tirsana yaan hayaay dee dadka aynu kacaysano haynala duulino gacan hayna siiyeen markaasaa layidhi may gaalo saaxiiba lagama dhigtabe gaal saaxiiba ka dhiganin yuuna kula dagaalamin sirtaada ha u sheegin ee waxaa weye mucaamalada xagga mucaamalada iibka bas intaasuuna haydin dhex marto laakiin sir iyo wada noolaansho iyo dhinac isu raac iyo wada shaqaysi iska ilaali ilaa anta taquu baan layidhi cabsi jirto oo in lagu dilo aada ka yaaban tahay ama dhibaato xoogle lagu geysto ficilka taqon ficilka ka waafaqi mayso qalbigana ka waafaqi mayso carabkaad ka waafaqi shayga keliyahan la yeelayn waa laba shay zinada iyo qatliga qofka muslimka labadaa la yeeli maayo labadaa lagu dilo labadaa yeeli maysa laakiin salaada ka tag annaga baktiga nala cun salaada yada tuko sanamkaa agahiisa soo ag marmar waxaasoo dhan waa la yeeli labada un baa la wax la qaldayn karo oo dhan waa la yeeli lama qaldayn kara ma ogta labadaa lama qaldayn karo laa yatakid lmuminuuna muminuuntu yayna ka yeelanin alkaafiriina gaalada awliyaaa saaxiibo ay sirtooda u sheegaan oo ay wax la qabsadaanoo hawli dhex marto oo min duuni illaahi all min duuni lmuminiin muminiinta keyrkeeda xagga mucaamalada wax kala iibsiga dhib waman yafcal qofkii sameeya daalika sidaa oo gaal saaxiib la noqda falaysa ma ahaanin min allaahi alla xaggiisa fii shayin shay qiimo leh xagga alle kama joogo ilaa an tattaquu inaad baqdaan mooye minhu xaggiisa baqdin ama ilaa an tattaquu inaad isqarin maysaan midmo aggi tuqaatan isqarin isqarinaysaan bilaal binu rabax radia allaahu canhu markii la yidhi markii la yidhi nebi maxamed ka gaalow allah allah allah bu yidhi saxaabi kalena markii la yidhi ka gaalow carabkii yuu ka yeelay markaasuu nabiga u tegey qalbigaagu suu ahaa buu yidhi aada buu u nagaa buu yidhi waxba dhimal haddana hadday kugu celiyeen ku celi buu yidhi waman yafcal dalika falaysa min allahi fii shayin ilaa an tattaquu inaad isqarin maysaan mayn minhum xaggooda tuqaata wayuxadirukum allah alle wuu idinka digi nafsahu naftiisu alle idinka digi ciqaabtiisa iyo maamulkiisu alle idinka digi naftiisu alle idinka digi wey yani ciqaabta uu idinku ridi doono yuu ilaali leeyahay yuxadirukum llah alle wuxuu idinka digi nafsahu naftiisa ciqaabtiisa wailallaahi alle xaggiisuu ahaaday almasiiru ahaanshuhu wax kastaba samee shar iyo khayr alla unbaa walle maxkamadiisa aad tegi weyn qul waxaad tidhaa in tukfuu haddaad qarisaan maa fii suduurikum qalbiyaalkiina waxa ku jira oo tubduuhu aada daahirisaan yaclamhu llah alla wuu og yahay wayaclamu alla wuxuu og yahay oo kale maa fi samaawaati samada waxa ku sugan iyo maa fil ardi ardada waxa ku sugan haddii qalbiga aada wax ku qarisaan bilmatal gaalkii baad la joogtaa wuu kugu qasbay qalbiga waxa kuugu jira ee xaqa allah wuu ogyahay haddii qalbiga aad ka waafaqdan allah wuu ka ogyahay wy wax kuu qarsooni ma jiro allah xaggiisa wax kuu qarsooni ma jiro qul waxaa tiaa in tukfuu haddaad qarisaan maa fii suduurikum qalbiyaalkiina waxa ku jira ow tubduuhu aada daahirisaan yaclamhu alla wuu ogyahay yaclamu alla wuxuu ogyahay maa fi samaawaati samada waxa ku sugan wamaa fi lardi yuu alle ogyahay wallaahu alle calaa kulli shayin shay la arka kulligii qadiirun kii kale weeyo hadday naftu dhihi lahayd waxaanuu khalqaa siduu alle u ogyahay in allaha calaa kulli shayin qadiiran wey wax alla ka qarsoonina ma jiro wallahu subxaana wa tacala